أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka lix iyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد النهي عن قراءة القرآن في السجود reebista la reebaayo ama la nahiyayo la diiday can qiraa'ati alqur'aani qur'aanka in la akriyo la nahiyayo la diiday maca fi sujuudi taxiyaati sujuudda gudaheeda lagu akriyo fi manhaji online ayuu sheikhu halkan kaga hadlaya wa kaana sala allahu alayhi wasalam wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayhi wasalam yanhaa mid nahyo reeba can qiraa'ati alqur'aani qur'aanka in la akhriyo mid reeba ayuu ahaa fi rukuuci rukuucda gudaheeda lagu akhriyo wasujuud iyo sujuudda gudaheeda lagu akhriyo wa ya'muru wuxuu amri jiray bilijtihaadi walikhaari min adducaa'i fi hada arukn bilijtihaadi dadaalka lagu dadaalayo iyo walikhaari badsashada la badsanaayo min adducaa'i ducada la badsanayo fii hada rukni ruknigan gudihiisa in ducada iyo la farabadsado laguna dadaalo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam amri jiray ruknigana waxaa loo jeedaa sujuudda kama madaa fi rukuuc sida kusoo hormartayba rukuucda ayuu markaa arrinku ahaaday oo nebigu sala allahu alayh wasalam axaadiis buu ku nahiyey axaadiistan waxaynu kusoo aragnay baabkii rukuucda wuxuu ku nahiyey in qur'aanka lagu akriyo rukuucda iyo sujuudda axaadiistaasna waa xadiis saxiixa saas aawadeed in qur'aan lagu akriyo maaha aha ee adkaaraha soo arooray waa in la akriyaa sujuudda iyo rukuucda ducada lafteeda in la badsado axaadiis baa kusoo aroortay xadiis ka mid ah axaadiistaasaanu sheikhu soo aroorinaya wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa aqrabu ma kii waxa ugu dhowaansha badan yakuunu lcabdu addoonku uu ku sugnaado min rabbihi xagga rabbigii wuxuu ugu dhowaansho badan yahay wa huwa saajidun ay xaasilun ama kaa-inun way ahaanaysaa wa huwa saajidun walxaal huwa isagu saajidun uu sujuudsan yahay fa aksiru adducaa'a fiih farabadiya ducada sujuudda gudaheeda la ducaysanayo farabadiya aqrabu waa mubtada khabarkiisana waa waajib alxadfi wa qabla xaalin laa yakunu khabara can aladii khabaruhu qad udmira ka darbiya alcabda musii'an waatam tabiiniya alxaqa manuutan bilxikam marka waxay ka mid tahay xaaladii xaalaadkii ay waajibka ahayd xadafka khabarka la xadfaya ay waajibka ahayd ayay ka mid tahay oo haddii mubtaduhu uu masdar yahay ama uu ismu tafdiil yahay xaalna uu ka daba dhaco xaalkaasoo isagu khabar aan noqon kari lahayn haddii la rafcin lahaa xaalka caynkaasoo kalea wuxuu noqdaa khabarku waajib alxadfi marka haddana xaalkii waa ka daba dhacay oo wahuwa saajidun wey ka darbi alcabda musii'an ka darbi alcabda darbii alcabda musiiun lama odhan kari lahayn macnuuna sax ma noqdeen laakiin waxaa loo jeedaa xaaluu musii yahay yacni wuxuu xasilayaayoo ahaanaya ama dhacayaa garaacaasi xaala kawnihi musiyan laakiin halkaa xaalka ayaa mufrad ah halkana xaalkii un baa jumle ah oo wa huwa saajidun waawgu waa waaw lxaal almuhim waxa uu xadiidku sheegayaa addoonku rabbi wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay marka sujuuddu waxaa ku sugan tadallul gaayatu tadallul isdullayn kama dambaysteed baa ku sugan saas aawadeed xaaladdaasi waa fadli badan tahay marka xaaladdu rabbi ugu dhow yahay mar hadday tahay waa in markaa ducada la farabadiyaa ducada waa in la farabadiyaa sida aynu sheegnay xadiidka waxa uu icraabay ibnulmelik sheikha la yidhaahdo oo marka tacbiirka sidaas ayuu marka u icraabay aynu sheegnay inuu khabarku yahay waajib alxadfi masaladuna ay taa tahay marka ducada in la farabadiyo waa layna amray saas aawadeed dacawaadka uu ku ducaysanayo xaaladda caynkaas ah waa mid mashruuc ah bacdu ahli cilmina waxay tilmaameen ducooyinka uu ku ducaysanaya inay noqdaan qaar ma'suura inay saasi tahay sida afdalka ee fiican itaalatu sujuud dheeraynta sujuudda la dheereeyo ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya ama ku baxsinaya wa kaana wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam nebigu yajcalu mid ka yeela sujuudahu sujuuddiisa qariiban min alrukuuci mid ku dhow rukuucda mid ka yeela buu ahaa fi tuuli xagga dherarka ay dheer tahay mid ka yeela mid rukuucda ku dhow ayuu ahaa wa rubbamaa baalaqa wakhtiyada qaar waxaa dhici jirtay inuu ku xeel dheeraado fil itaalati dheeraynta inuu ku xeel dheeraado ayaa waktiyada qaar dhici jirtay liamrin caaridin arrin soo dariyey daraaddeed inuu sujuudda ugu dheeraado ayaa dhici jirtay kama qaala bacdu asaxaaba siday yidhaahdeenba saxaabada qaarkood wakhtiyada qaar inuu ku dheeraado sujuudda ayaa dhici jirtay bacdigaana wuxuu ujeedaa shadaad ibn lhaadi baa loo jeedaa saxaabiga la yidhahdo saxaabigaasi wuxuu yihi kharaja calayna waxaa nagu soo baxay rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay fii ixdaa salaatay alcashiyi wuxuu nagu soo baxay fii ixdaa salaatay alcashiyi labada salaadood ee gelinka dambe la tukado mid ka mida ayuu nagu soo baxay adduhri aw alcasri salaada duhur ama salaada casar labada mid ka miduu nagu soo baxay waa riwaayo kale kaleoo sii fasiraysa wa huwa xaamilun xasanan aw xusaynan wuxuu nagu soo baxay wa huwa ay walxaal huwa nebigu sala allahu alayh wasalam xaamilun uu sido xasanan inankii inantiisu dhasho ee xasan aw xuseynan ama xuseyn uu sido faatima ayaa dhasho waa ilmo cali ibn abi aalib marka labada mid ahaan buu siday yacni waa shaki awdu ma xasan buu ahaa mise xusein fataqadama anabiyu sala allahu alayh wasalam waa hormaray nebigu sala allahu alayh wasalam fawadacahu wuxuu dhigay cinda qadamihi alyumna adinkiisa midig agtiisuu dhigay huma kabbara dabeedna waa takbiirtayoo salaadii buu xidhay fa sallaa waa tukaday yacni salaaddii buu istimraaroo sii watay baa loo jeedaa fasajada waa sujuuday bayna dhahraanay salaatihi salaadiisa dhexdeeda wuxuu sujuuday sajdatan sujuud sujuuddaasoo ataalahaa uu dheereeyey nebigu sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi shadaad saxaabigaa la yidhaahdaa farafactu ra'sii waxaan sare u qaaday madaxayga min bayni innaasi dadka dhexdooda ayaan anigu madaxa sare u qaaday oo aan toosay fa ida asabiyu waaba iyadii oo markaa sabigu ilmihii yaraa calaa dahri rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam nebiga dhabarkiisa uu saaran yahay oo ku sugan yahay wa huwa saajidun wuxuu ilmahaasi markaa nebiga sala allahu alayh wasalam dhabarkiisa uu saaran yahay wa huwa walxaal huwa nebigu sala allahu alayh wasalam saajidun uu sujuudsan yahay farajactu waan noqday ilaa sujuudii sujuuddaydii baan ku noqday falamaa qadaa markuu gutay oo dhammaystirtay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay asalaata salaadii qaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow innaka sajadta bayna dahraanay salaatika adigu waad sujuudday salaaddaada dhexdeeda haadihi salaadan oo tan ah sajdatan sujuud baad sujuudday sujuuddaasoo ataltahaa aada dheeraysay xataa dananna waxaad dheeraysay ilaa aanu malaynay annahu qad xadasa inuu soo derriyey aanu malaynay amrun arrin soo derriyey aanu malaynay aw annahu yuuxaa ama aanu malaynay in lagu waxyoonaayo ilayka in adiga lagu waxyoonaayo aanu malaynay qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam kullu dalika lam yakun umuuraha dhammaantood may dhicin walaakina bnii ha yeeshe inankaygaa irtaxalanii i rartay buu yidhi bimacnaa raaxilo iga dhigtayoo yacni markaa dhabarkayga koraa loo jeedaa rar kaluu saaray lagama tilmaamayee waxaa loo jeedaa daabad iyo raaxilo la koro oo kaluu iga dhigtay fakarihtu waxaan karaahiyaystay an ucajilahu inaan dedejiyo ayaan karaahiyaystay ucjilahu ama ucajilahu waa bimacnan min alicjaal aw min altacjiil xataa yaqdiya ilaa uu ka gudanaayo inaan dedejiyo aan karaahiyaystay xaajatahu dantiisa uu ka gudanaayo xadiidkana waxaa soo wariyey nasaa-i iyo imaam axmed iyo xaakim ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa siduu nebigu sala allahu alayh wasalam ubadka ugu dhimirsanaa oo salaaddii inuu markaa koro marka uu sujuudo ilmaha yari korka inuu uga baxo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu iska rido iyo inuu wax ku dhufto iyo inuu markaysaga waxaan yani hadhow inuu maago iyo kullu dalika ma samayn bale waxa weeye ilaa intuu ka degayo babu isaga sujuudsanaanay taasna waxay ku tusinaysaa siduu nebigu sala allahu alayh wasalam ugu dhibirsanaa ayay ku tusinaysaa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa xarakaadka aan badnayn salaada gudaheeda in lagula yimaado inaynay waxba yeelin weliba waxaa kaga sii cada axaadiista kale soo aroortay inuu ubadka qaarkood nebigu sala allahu alayh wasalam yacni marna qaadayo marna dhigayo istidlaalka masalada laga daliishanayo axaadiistaa kalea kaga sii munaasabsan waxaanu shiikhu u daliishaday arrin caarida ah in sujuuddii loo dheerayn karo saxaabadii markay yidhaahdeen xataa dananna annahu qad xadasa amrun arrinka waxay u jeedaan ama geeri ama xanuun iyo wax lamiday u jeedaan siday markaa culamada qaarkoodba ay ku fasireen oo ku sharxeen saas yadaa abay u jeedaan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ubadka yaryaree aan salaada goortay tukanayeen aan gaadhin masjidka inay soo galaan ama la soo geliyo inay mamnuuc ahayn maa jira xadiis yacni baatilah aan sugnayn odhanaya jannibuu masaajidakum sibyaanakum wa majaaniinakum waxaa ka fogaysaan masaajiddiinna ubadkiinna carruurtiinna yaryar iyo kuwa waalwaalan ka fogeeya marka caruurtii waxay u qaybsamaan marna salaadii bay gaadheen oo salaadii tamiis bay leeyihiin oo waa tukanayaan oo waktigii salaadda la amrayay joogaan toddoba jir iyo wixii ka badan marna siniga iyo da'da ma gaadhin markan kale dee salaada sida loo amrayaa masjidka inay tagaan oo ku tukadaanna loo amrayaa laakiin xaaladda inay waktigaa gaadhin lafteeda in la soo gelin karo masjidka ayaa markaa xadiidkan iyo axaadiis kaleba laga qaadanaya wa fii xadiisin aakhara waxaa ku sugnaa xadiid kale kaana sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusalli mid tukanaya ayuu ahaa fa idaa sajada markuu sujuudo wasaba alxasanu waalxusaynu xasan iyo xuseen waxay ku boodaan calaa dahrihi dhabarkiisa ay ku boodaan oo dhaladay uga baxaan fa idaa manacuuhumaa markay saxaabadu ka manciyaan oo u diidaan ashaara ilayhim wuxuu u tilmaami jiray an dacuuhumaa iska daaya saxaabadii markay arrinkaa u diidaan oo yidhahdaan ka dega oo doonaan markaa inay ka dejiyaan wuxuu u tilmaami jiray inay iska daayaan falamaa qada asalaata markuu nebigu sala allahu alayh wasalam dhammaystay salaadii wadacahumaa labadoodaba wuxuu dhigay xasan iyo xuseen fii xijrihi dhabtiisa ayuu saaray wa qaala wuxuu yidhi man axabbanii falyuxibba haadayni kii i jeclaadaa falyuxibba ha jeclaado haadayni labadan ha jeclaado xadiiskaana waxaa soo wariyey ibnu khusayma ayaa soo wariyey isnaadin xasanin can ibni mascuud sanad xasan aanu kaga soo wariyey cabdullahi ibn mascuud walbayhaqiyu mursalan bayhaqina wuxuu soo wariyey isagoo mursala caasim ibnu bahdala ama caasim ibn abi najuud ayaa sanadka ku jira xadiiskiisana waa la taxsiiniyaa waa imaam fi lqiraa'ah laakiin xagga xadiiska xifdigiisa waxaa ku sugan yani xoogaa khifa ku sugan yani xifdigiisa xoogaa waa markaysa markaa fudayd baa ku jira sidaas aawoodee xagga xadiiska marka laga eego waa xasanulxadiis bay culamadu yidhahdeen marka mursalnimana waa loo soo wariyey oo xadiidkii markaa mursal iyo musnad buu labada mid walba kusoo arooreen culamada qaarkoodna mursalkaasay ku cilaynayaan yani markaa musnadka ay ku cilaynayaan almuhim xadiidkan hadduu asaxo waxaa laga qaadanayaa tilmaanta la fahmayo salaada gudaheeda haddii la tilmaamo inaynay salaadii waxba yeelin wa tarjama lahu bnu khusaymata biqawlih baabu dikri اdaliili cala ana alishaaraةa fi الsalaaةi bima yufhamu can اlmushiiri laa taqطcu الsalaaةa walaa tufsiduha baab wuxuu u guntay oo uu yihi kani waa daliilkii sheegista la sheegayuu u baab yahay ku tusinayey in tilmaanta salaada gudaheeda wax lagu tilmaamaa oo wax laga fahmaayo kan tilmaamaya uu tilmaamaa salaaddii inaynay jarayn oo waxba goynin aynay fasahaadinayn oo kharibaynin oo salaadii waxay yeelaysaa ayna jirin saasuu ibnu khusayma raximahu llahu u baabaystay shaekhu alalbani wuxuu yihi qultu wa min alfiqi aladii xurimahu ahlu ra'yi kani wuxuu ka mid yahay fiqiga laga qadiyey ahlu ra'yiga laga qadiyey oo aynay markaa garanin ama aynay ku hanuunin ahlu ra'yiga waxaa loo jeeda xanafiyada xanafiyadu waxay qabaan man ashaara fi salaati ishaaratan tufhamu ruuxa marka isagaa salaada gudaheeda ku tilmaama tilmaan markaa la fahmaayo salaaddiisu waa burtay bay lihi waxayna u deliishanayaan xadiis daciifa xadiis daciifay u deliishanayaan xadiiskan oo keliya maaha axaadiis kalena waa ku soo aroortay tilmaanta salaada gudaheeda wax la tilmaamaayo saas aawadeed yacni sida saxiixi waxay tahay tilmaanta salaada gudaheeda wax la tilmaamo oo tilmaantaana la fahmayo inaynay salaaddii waxba yeelaynin sidaasaa saxiixa fadlu sujuudi sujuudda fadligeedu halkana sheekhu kaga hadlaya ama ku baxsinaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyhi wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa maa min ummatii min axadin la wa ana acrifuu yowma alqiyaama maa min ummatii ummaddayda kama mid ahaa min axadin cidnaba kama mid ahaa ilaa wa ana acrifu inaan anigu garanaayo mooyaane yacni axad kastoo ummaddayda ka mid a ah, anigu waa garanayaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo ummadaha kale waa ka aqoonsanaya waa ka garanaya qaaluu waxay yidhahdeen wa kayfa tacrifuhum ya rasuula allah waxay ku yidhaahdeen sidaad u garanaysaa rasuulkii ilaahay ow sala allahu alayh wasalam fii kasrati alkhalaa'iq yacni khalqiyada badan iyo ummadaha badan ay ku dhex jiraan sidaa taalla jirkeeda u garanaysa iyagoo khalqi fara badan iyo khalaa'iq fara badan oo aweliintii iyo aakhiriintiiba lalaysu soo xashriyey ay waxaa ku dhex sugan yihiin sidaad uga garanaysaa ruux kastoo ummadaada ka mid a qaala wuxuu yihi ara'ayta law dakhalta siiratan fiiha khaylun duhmun buhmun wa fiiha farasun akaru muxajalun waxaad ka warantaa low dakhalta haddaad geli lahayd siiratan fiiha khayrun xero haddaad gela xero fardood haddaad geli lahayd siirada waxaa loo jeedaa xero fardood baa loo jeedaa matniga waxaa qoran subra ayaa qoran sheikhuna waagii hore saasuu qoray waxaanu ku fasiray wafusira bidami alkumatu yani tuurka raashinka ah baa markaa la yidhaahdaa subrada tafsiirkaasina nawcan ma siyaaqa xadiidkan munaasibu maaha sida sheikhu laakiin markii dambe waa ka noqdayo siiruu ka dhigay waxaanu ihi waxaa naga baraarujiyey yani waxa weeye eh, fadilatu sheekh bakr ibn cabd illaahi abu zayd baa risaale uu isoo diray ugu baraarujiyey buu yidhi oo wuxuu ku saxan tahay siira cala kulli xaal subrada uu sheikhu markii hore qorayna wuxuu ku raacayey usuusha xadiidka soo warisay asalka ah qaarkood bay subra ku taallaa oo musnadka imaam axmed ka mid yahay subra ayaa musnadka imaam axmed ku taalla usuusha kale soo warisay qaarkoodna saa waa qorayaan ba la yidhi lakin annihaaya fii gariib alxadiis ayaa xadiidkan intuu soo arooriyey siiratan buu qoray saad hoos dhigan iyo ya ka dambaysa sidaas ayuu qoray lisaan lisaanulcarabka oo isaguna nihaayada ka naqliyaana isaguna waxa weeye intii buu qoray oo waxaa la yidhaahdaa nihaayadu haalibkeedu lisaanulcarabkay ku jirtaa saas aawadeed ruuxa lisaanulcarab haystaa uma baahna annihaaya fii gariib alxadiis waayo khulaasada wuxuu sheegay oo dhan uu naqliyey isagoan bidaat u nisbayn dabeedna markaa wuxuu ku qoray carabka marka baabka marka la sheegaayo laba masdera waxba lagama dhigo waayo waa naqli nihaayad oo sideedii ah laakiin waxyaalaha uu ziyaadada kale yahay ee aan nihaayada ku qorayn taas masaadir kaluu ka naqlinayo marka nihaayada iyo faraciisuba xadiiskan waa soo qaaday oo dabeedna waxay u qoreen ara'ayta low dakhalta siiratan fiiha khaylun duhmun buhmun waxayna yidhahaan siiradu waa xero faradood weey musnadka imaam axmed waxay dabdinayaan subra ba'reeban iyo saad godan oo ka horreeya sheikha sindi la yidhahdo waxay shucayb arnaud iyo asxaabtiisa ay ka soo naqliyeen musnadka markay taxqiijiyeen sindi inuu ku fasiray subratan in loo jeedo naaxiyatan manay tilmaamin subradan masaadirta makhduudka ay raajiceen mid si kale qoraya markaa may tilmaamin bale kutubta kale xadiisiga ee ay tilmaamayaan xadiisku inuu soo wariyey may sheegin mid siiratan qoraya inuu ku jiro sharaxana waxay ku dareereen subro inay tahay subradiina waxay ku fasireen isagoo si iyagoo sindi ka soo naqlinaya inay tahay subradu naaxiyada ee tuurkii raashinka ayd hadda aan looga jeedin markaad xoogaa baadhbaadhayna naaxiyada waxaan helay subrun ama sibrun marka la yidhaahdo tay ayna la soco naaxiyo in la yidhaahdo laakiin iyadoo ta'i la socoto oo subratun ay tahay naaxiyo wax ku fasiraya yacni markaa ma helin oo lisaanka iyo qaamuuska iyo masaadirta aan eegay markaysaa kuma arag waxaan se ku arkay subratan macno kale oo tuurka raashinka aan ahayn loo isticmaalo oo subrada waxa kaloo la yidhahdaa bay yidhahdeen meesha dhagxanta badan alxijaaratu alghaliida ama dhagxanta markaysa markaa ad adag iyo subro waa la yidhahdaa calaa kulli xaal siirada uu shiiku u noqday masder xadiisii oo usuusha markaysagaa xadiiska soo warisay baa qoraya sheikhuna ma soo naqlin in loo soo naqliyana inooma sheegin waxaana muctamada kutubta xadiisiga usuushaee xadiiska soo warisay baa asal ah. ee kitaab luqa'a baa laga saxayaa usuushii xadiidka soo warisay asalka ahaydna qalad bay markaysaa markaa qortay tan noocaasa waxaa ku sugan nadar nadar ayaa markaa ku sugan xadiiskana waxaa la yidhi markaa tabaraanina waa soo wariyey o musnad shaamiyiin buu ku soo wariyey almacrifa wataariikhna waa lagu soo wariyey markaa xadiiskan musnadka imaam axmedna waa lagu soo wariyey laakiin labada masdere kale ma arag laakiin musnadka imaam axmed wuxuu qorayaa subru qoraya waxaana baaxisiinta qaarkood ay tilmaameen sida wadaadka riyaashi la yidhaahdo sifatu salaadka axaadiist axaadiistiisa yacni markaa ururiyey takriijka yara koobanna ku sameeyey in musnadka imaam axmed iyo masaadir kaleba ay ugu taallo subratan ara'ayta waxaad ka warantaa low dakhalta haddaad geli lahayd subratan yacni meel dhagaxyo badan haddaad geli lahayd ama meel dhagxan leh oo fiiha ay ku sugan tahay subrada ama dhagxanta khaylun farda ay ku sugan yihiin fardahaasoo duhmun madmadow siiratanna waxa weeye waa xero fardooda weeye xeradana waxaa dhici karta siday masaadirta ba ay ku fasirayaan ama markaysaga markaa ood lagu oodo ama markaysaga dhagxan lagu ooday odhanayaan oo xeriyo dhagxani dee waa jiraa innagaba caadi ahaan waa la isticmaalaa waxyaalaha meelaha qaarkood in xeryaha laga sameeyo dhagxan laga sameeyo meelaha buurahoo kale low dakhalta subratan haddaad geli lahayd meel dhagxan leh oo dhagxan waaweyn leh oo fiiha ay ku sugan tahay subrada ama meeshaa dhagxanta waaweyn khaylun farda ay ku sugan yihiin fardahaasoo duhmun madmadow fardahaasoo buhmun yacni madowgoodu saafi yahay oo midab kale aanu tarraxayn wa fiiha farasun uu ku sugan yahay faras faraskaasoo aqaru weji dharan oo wejigiisu cad yahay oo muxajalun yacni marka qoobab cadcad oo addimadiisuna marka waxa weeyaan ay cadcad yihiin ama kunta miyaanad ahayn tacrifuhu minhaa mid ka garanaya faraska fardaha kale mid ka garanaya miyaanad ahayn fardihii kale waa wada madow faraskaasina wejigiiiyo qoobabkaba waa cadcad yahay qaala wuxuu yidhi bala ha waan ka garan lahaa amaa kunta amaa kunta lama odhanayo waa kalad waayo waa maa naafiyo oo hamsatulistifhaam la geshay marka amaa kunta weeye mid ka garanaya ma tihid miyaa tacrifuhu minha qaala wuxuu yihi bala waan ka garanaya qaala wuxuu yihi fa ina ummatii yowmaidin gurun min asujuud wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ummaddaydu yowmaidin maalintaas qurun waa qaar wejiye cadcad weeyaan buu yidhi min asujuudi sujuudda daraaddeed bay la wejiye cad yihiin muxajaluuna waa qaar qoobab cadcad weeye min alwuduu'i wayse daraaddeed ayaa markaa qoobabkooda iyo darafyadoodana loo caddeey xadiiskana waxaa soo wariyey musnadka imaam axmed imaam axmed baa musnadka kusoo wariyey dabarani laftiisuna musnad shaamiyiin buu kusoo wariyey waana saxiix masalada uu xadiidku sheegayana saxaabo badan oo kaleo laga soo wariyeyna waa jiraan oo xadiidka markaa asalkiisa ama macnihiisa oo kale markaa sheegtay oo nabiga sala allahu alay waslam soo warisay wa yaqulu wuxuu odhan jiray nabigu sala allahu alayh wasalam ida araada allahu raxmata man araada min ahli nnaari markuu doono ilaahay raxmata man kii naxariistiisa uu doono araada uu doonay oo min ahli naari ahlu naarka ka mid a amara allahu almalaa'ikata wuxuu amraa ilaahay malaa'igta an yukhrijuu inay soo saaraan man yacbudu allaha mid ilaahay caabudaya inay soo saaraan fa yukhrijuunahum way soo saarayaan wa yacrifuunahum waxay ku garanayaan biaahaari sujuud raadadka sujuudday ku garanayaan waxarama allahu waa ka xaaraantinimeeyey ilaahay cala annaari naarta wuxuu ka xaaraantinimayay an taakula ahara sujuud inay cunto raadka sujuudda fayakhrujuuna min annaari waxay ka baxayaan naarta fakullu bni aadama taakuluhu annaaru ilaa ahara sujuud ibnu aadamka dhammaantii taakuluhu waxa cunaysaa annaaru naar baa cunaysa ilaa ahara sujuudi raadka sujuudda mooyaane inta kale naartu waa cunaysa xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu tilmaamayaa dadka ahlulkabaa'irkaa markay naarta galaan inay naarta ku waarayn ee laga soo saarayo waxay kaloo xadiidku tilmaamayaa ama laga qaadanayaa aasaartii sujuudda inaynay cunaynin naartu inaynay cunayn bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan aahaar sujuud waxaa loo jeedaa yacni wejigay ka sujuudayeen bacdu ahli cilmina waa camimeen oo waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa xubnaha toddobadee laga sujuudo dhammaantood baa looga jeedaa sidaas iyadaa bay culamada qaarkoodna marka ay yidhaahdaan marka macnaha markaa caam yeelaayay marka culamada qaarkood u badiyeen oo ah marka waxaway aasaartii sujuudda inay soo gelayso yacni marka wejiga iyo khayrkiiba inuu soo gelaayo marka wejiyadu inay caddaanayaan oo sujuudda daraaddeed la caddaanayaan baa xadiidku sheegaya xadiidkii hore aynu kusoo marray xadiid kaloo tilmaamaya waysaday la caddaanayaanna waa jiraan marka waxaa la yidhi xagga wejiga laba shay oo labadaba caddaanta sababaya ayaa markaa uu yacni markaa ku sugan midna waa waysada midna waa sujuudda ama atraafta addimada iyo gacmaha iyaga waysaday la caddaanayaan marka fadliga wuxuu ka qaadanayaa caddaanta wejiyadu la caddaanayaa sujuudda daraaddeed iyo inaan aasaarta sujuudda aynay naarta cunayn alsujuudu cala alardi waalxasiir sujuudda arlada lagu sujuudaayo waalxasiiri iyo salliga sujuudda lagu sujuudaayo dermada ama salliga lagu sujuudaayo wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yasjudu cala alardi kasiiran yasjudu mid sujuuda ayuu ahaa cala alardi arlada korkeeda mid ku sujuudo ayuu ahaa kasiiran in fara badan waayo masjidka nebigu sala allahu alayh wasalam ma goglanayn roogagna ma ool ciidda ayaa lagu tukan jiray saas aawadeed si fara badan baa nebigu sala allahu aleyh wasalam ciidda ugu tukaday uguna sujuuday wa kaana asxaabuhu yusalluuna macahu fii shiddati alxarri waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam yusalluuna macahu qaar la tukada nebiga sala allahu alay slm la jirkiisa fii shiddati alxarri kulka daraanshihiisa gudihiisa ayay markaa la tukan jireen nebiga sala allahu aleyh wasalam fa lam yastatic markuu kari kari waayo axaduhum midkood an yumakkina inuu markaa ku sugo oo saaro jabhatahu yacni markaa sujuuddiisa ama koodkiisaa sare ee soo baxsan bimacnaa waxa weeye wejigiisa inta sare inuu ku sugo hadduu kari kari waayo min alardi arlada marka isagaa uu ku sugo oo arladii uu saaro kulka arladu kulushahay daraaddeed ay raranka tahay basata wuxuu fidin jiray thawbahu maradiisa fasajada calayhi waa ku sujuudi jiray xadiidkana waxaa soo wariyey muslim iyo hayruh ayaa soo wariyey marka waa xadiis saxiixa wey bale bukhaarina waa soo wariyey sheikhu muslim buu nisbeeyey lakin bukhaarina waa kusuganya xadiisku bukhari iyo muslim baa soo wariyey marka maradan uu sujuudda dhiganaya ma maro dhulka u dhigayo oo yani uu sidaa ugu sujuudayaa mise waa mare uu sito oo marka isaga marba uu dacalkeeda dhiganayo qolyaha shaaficiyadu waxay yidhaahdaan shayga uu ruuxu ku sujuudayo hadduu yahay shay dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya oo yataxaraku bixarakatih sujuuddiisu ma ansaxayso waa inay tahay waxaan xarakadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqayn waa inay noqotaa ee hadday isaga la dhaqdhaqaaqayso markuu kacayo markuu fadhiisto waxa weeye sujuuddaasi ma sugnaanaysa ba ilahay ma ansaxayso xadiidkan baa lagu soo arooriyey dabeedna waxay yidhaaheen waxaa lagu xambaarayaa in maro la dhaqdhaqaaqayso xarakadiisa inaynay ahayn saasaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen laakiin xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood ba waxaa ku soo aroortay tarafa thawbi wuxuu fidin jiray maradiisa dacalkeeda oo markaasu dabeedna ku sujuudi jiray dee maro ruuxu uu sito dacalkeeda markuu dhiganaayo waxaa la garanayaa markuu istaago inaanay halkii ku sugnaanayn ilaa hadday halkii ku sugnaato maradana markaa uu sito waxaabay noqonaysaa iyaduna isbaalkii bay noqonaysaa mugta oo si kaley mamnuucu noqonaysa marka riwaayada bukhaarigu waxay sheegaysaa darafka sawbkiisuu fidsan jiray oo uu ku sujuudi jiray sidaas aawadeed madaahibta odhanaysa shayga uu ruuxu ku sujuudayo hadduu markaa yahay shay xarakadiisa isaga la dhaqdhaqaaqayo sujuudi kuma burayso madhabaha sidaa ku tegay ayaa qowlkoodu saxan yahay oo sawaab yahay oo ka saxan qowlka markaa odhanaya ma yani ma ansaxayso sujuuddaas bale way kusii mubaalagoodaan qolada xana qolada markaa shaaficiyadu oo waxay yidhaahdaan hadduu ruuxu meel dhooba ama raysa uu ku sujuudo oo markuu sujuudo dhoobadii oo kale wejiga ay ka qabsato waxay ka dhigan tahay wuxuu ku sujuuday dhaqdhaqaaqiisay la dhaqdhaqaaqeen hadduu haddana kula noqdo waxay noqonaysaa inuu shaygu sitay halkan ku ugu dhegsanaa ee dhoobada ahaa inuu haddana mar labaad ku sujuuday sujuuddaasi ma ansaxaysa bay yidhahdeen sujuuddaasi ma asaxayso xadiiska soo socdana waxay inoogu iman doonaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam dhoobo ku sujuuday oo wejiga iyo sankaba uu dhoobadii saaray taas iyadaabaa kusu ta kale masaladay marka hore asalka ka dhigteen waxay u baahan tahay daliil daliil bay u baahantay daliil masalada u deliilina ma jiro xubnaha laga sujuudayaana dee wejigoo keliya ma aha waxaa la waafaqsan yahay yacni xubnaha laga sujuudaayo ee kale wejiga aan ahayn in waxa weeye shay dhaqdhaqaaqiisa ku dhaqdhaqaaqaya haddii arlada ay ka xigaan inaanay sujuuddiisii waxba yeelin sujuuddiisi inaana waxba yeelaynin xubnaha kale waa laisla ogoliyay dee maxaa wejiga ka saaray daliil ka farqiyay oo ka duway waa in la helaa walaa daliil wa kaana yaqulu wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahda ayuu ahaa wa jucilat ilardu waxaa laga yeelay arlada kulluhaa dhammaantood waxaa laga yeelay lii aniga waxaa layga yeelay waliummatii ummaddaydana waxaa looga yeelay masjidan meel lagu sujuudo ayaa laga yeelay wa tahuuran iyo wax lagu tahaaro qaato ayaa layga yeelay anigii ummaddaydaba layga yeelaa nebigu yihi sala allahu alay wasalam tahuurku waa waxa lagu tahaaro qaato masjidna waxaa loo jeedaa mawdic lagu sujuudaa loo jeeda fa aynamaa adrakat fa aynamaa adrakat meel kastay haleesho rajulan nin ay ku haleesho ninkaasoo min ummati ummadayda ka mid ah nebigu yihi sala allahu alayh wasalam asalaatu salaaddu ay ku soo haleesho fa cindahu agtiisuu ku sugan yahay masjiduhu mee meeshuu ku tukanaya ku sujuudaayey wa cindahu agtiisuu ku sugan yahay tahuuruhu wuxuu ku tahaaro qaadanayay waxaa loo jeedaa ciidduu ku gegabaysanaya wa kaana wuxuu ahaa buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam man qablii ciddii iga horreysay waxay ahayd yucadimuuna daalika qaar eh, taa weyneeye ayay ahaayeen oo shay cadiimo oo weyn oo bimacnaa aan bannaanayn ku tiriya meel aan masjid ahayn in lagu tukado innamaa kaanuu yusalluuna wax kalaba maahe waxay ahaayeenuun qaar tukada fii kanaa'isihim ku tukada kaniisadahooda gudaheeda iyo wa biyacihim biyacooda waxaa loo jeedaa mawdicyaday cibaadada u gaar yeeleen unbay ku tukan jireen oo ku cibaadaysan jireen oo kiniisadana kiristaanka ayaa kaniisad markaa lahaa oo meesha masjidkoo kale uga dhigana kiristaanku ay ku tukadaan kaniisad baa la yidhaahdaa meeshay yuhuuddu ku tukatee masjidkoo kale uga dhiganna biicaa la yidhahdaa biic baana lagu jamciyaa xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo bayhaqi baa soo wariyey mundiri wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix ibnu kasiirna wuxuu yidhi sanadkiisu waa jayid oo waa qawi sidaas yadaa buri saxaabo kale oo laga soo wariyey xadiidkan eh, xadiis la macnaa laga soo wariyeyna saxaabo badan oo kale laga soo wariyeyna waa jiraan asalka xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim oo waa xadiidkii khasaa'ista nebiga sala allahu alay wasalam sheegaayey oo uu nebigu tilmaamaya sala allahu aleyh wasalam in shan umuurood oo ummadii hore aan la siinin ama aan nebiyada kale la siin in la siiyey shantaa umuuroodna waxaa ka mid a ah masaladaas wa jucilat li alardu kulluha lii waliummatii masjidan watahuura marka yucadimuuna dalika waxaa laga tilmaamayaa waa inaan iyaga loo bannayn oo ay u qabeen shay aan bannaanayn inay tahay tacdiimka macnaha looga jeeda waa saas masaa'il kale oo tacdiimkaasi ku soo arooro isla xadiiskaa ku jiraana waa jiraa oo haniimada lii xalaaleeyey nabigu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam kuwii iga horreeyeyna way weyneyn jireen oo bimacnaa inay xaaraan tahay bay u ictiqaadsanaayeen oo iyaga waa laga xaaraantinimeeyey marka macnaha tacdiimka looga jeeda waa saas in laga manciyey oo loo diiday oo ay u qabeen dee midaan u banaanayn wa kaana rubama sajada fii tiilin wa wuxuu nabigu ahaa sala allahu alayh wasalam rubama sajada mar marka qaarkood mid ku sujuuduu ahaa fii tiinin wa maa'in dhoobo iyo biyo mid ku sujuudu ahaa waqad waqaca lahu dalika waanu u dhacay arrinkaasi inuu dhoobo iyo biyo ku sujuuday wuxuu arrinkaasi u xasilay inuu dhoobo iyo biyo ku sujuudaa fii subxi laylati ixdaa wa cishriina habeenkii koob iyo labaatanaad subaxiisii ayaa nabiga sala allahu alay slam arrinkaasi u xasilay koob iyo labaatankaasoo min ramadaana ramadaan ka mid a xiina umtirat asamaau markii samadii la roobeeyo bimacnaa roob laga keenay bimacnaa waxa weeye cirku da-ay amdarat haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa macluum in loo lafeeyo laakiin umdirat sida badan muqayir siqa loo keenaa sida badan wasaala saqfu lmasjidi wasaala waa waa dareeray oo waa socday saqfu lmasjidi masjidka saqafkiisa ayaa socday waxaa loo jeedaa saqafkii masjidka ayaa biyo shubmay oo bimacnaa soo darooray wa kaana wuxuu ahaa saqafka masjidku min jariidi nakli geed timireedyada laamahooda ayuu markaa ka mid ahaa fasajada sala allahu alayh wasalam waa sujuuday nebigu sala allahu alayh wasalam fi lmaa'i waatiini biyo iyo dhoobuu ku sujuuday qaala abu saciidin alkhudriyu abu saciid wuxuu yidhi absarat waxay aragtay caynaaya labadayda indhood rasuula allahi sala allahu alay waslam rasuulka ilaahay bay aragtay wacalaa jabhatihi wa anfihi aharu lmaa'i waatiini waxay indhahaygu arkeen rasuulka ilaahay walxaal calaa jabhatihi iyadoo ay jabhadiisa ama wejigiisa inta sare ay ku sugan tahay wa anfihi iyo sankiisa ay ku sugan tahay aharu lmaa'i waatiini biyaha raadkoodii iyo dhoobada raadkeedii ay ku sugan tahay baa indhaha igu arkeen buu yidhi xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskana cala kulli xaal wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu waxa weeye arladii oraysa oo biyihii ay ku taagtaagan yihiin inuu markaa nebigu ku sujuuday sala allahu aleyh wasalam aanu waxna iska xigsin aanu waxna iska xigsin daahirna waxaa haddii nebigu sala allahu aleyh wasalam isagoo imaama ah uu sidaas ahaa saxaabadiisuna inay saasi laeg iyagana waxba iska xigsiin iyaguna aysaa ku tukadeen mana odhan nebigu sala allahu aleyh wasalam ka wejigiisa dhooba ku dhegtaa ha iska jiro sujuuddiisu asixi mayseen haddii arrinka noocaasoo kale a ay dadka qaar uga iman karto kayfiyadan sujuuddu ku asaxay inay ka timaado waa baraarujin lahaa waa caddayn lahaa nebigu sala allahu alay wasalam wa taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fi xaqi laa yajuusu bilijmac wa kana yusalli wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yusalli mid tukaduu ahaa cala alkhumrati wuxuu ku tukanayey yacni salliga ama dermada inta uu wejiga saaraayo ayuu ku tukanayey khumradu waa qadarka uu wejiga saarayo markuu sujuudo intaasun intaasunbaa khumre la yidhahdaa siduu sheikuba nihaayada ka soo naqlinayo oo tacliiqa hoose uu ku sheegay axyaanan marmarka qaarkood buu nebigu sala allahu alay slam intaa ku tukan jiray kaana yusalli cala alkhumrati waa qadar wejiga la dhigo ayuu markaa waxba dhigan jiray oo deedna ku tukan jiray wejiga saari jiray bukhaari iyo muslim baa xadiiskana soo wariyey wa cala alxasiiri wuxuu ku tukan jiray yacni markaa derma ayuu ku tukan jiray tan kale waa qadar yaroo go-an oo wejigu la dhigi karo khumradu xasiirkuna dee waa derme ballaadhan ama waa salli ballaadhan oo markaysaa lagu tukanayo axyaanan marmarka qaarkoodna xasiirkaasu ku tukan jiray yani dermo ama salli yani ballaadhan xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa sallaa calayhi maratan waqad iswadda min tuuli maa lubisa wa sallaa waa tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam calayhi dermada ama salliga ayuu ku tukaday maratan mar buu ku tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam waqad iswadda walxaal qad iswadda uu madoobaaday dermadu ay madoobaatay ama salligu u madoobaaday buu ku tukaday nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu la madoobaaday min tuuli maa lubisa inta lagu fadhiistay ee lagu jiifsaday ee la isticmaalay badnaanshaha ay badnayd ee dheerayd aawadeed buu la madoobaaday lubisa waxaa loo jeedaa isticmaalka la isticmaalayay inuu batay oo fadhigii lagu fadhiisanayay iyo seexashadii lagu seexanaya laga soo qaaday xidhasho la xidho inay tahay xadiiskana waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim baa soo wariyey sheekhu halkaa masalu baraarujinaya wuxu uhi wa fi lxadiisi daliilun cala ana aljuluusa calaa shayin ma xadiiska waxaa ku sugan daliil ku fadhiga shay lagu fadhiistaa wuxuu doonaba ha noqdee huwa lubsun lahu xidhasho la xidho inay tahay fa yadullu wuxuu ku tusinaya calaa taxriimi ljuluusi fadhiga lagu fadhiistaa inay xaaraan tahay cala alxariiri xariirta in lagu fadhiistaa inay xaaraan tahay oo ay ragga xaaraan ka tahay lihubuuti nahyi reebista la reebayaa inay sugan tahay daraaddeed bay xaaraan u tahay can lubsihi xidhashadeeda markaa la nahiyey oo ragga laga nahiyey oo laga reebay dumarka lagama reebin fi saxiixayni wakayrihima axaadiista saxiixaynka iyo keyrkoodba laga nahiyey bal warada fiihima annahyu asariixu can ljuluusi calayh waaba soo bay shiikhu yidhi reebista la layska reebaayo fadhiga lagu fadhiisanayo falaa taktara ha ku kedsoomin biman abaaxahu cidda banaysay oo min alkibaari yacni mashaayikh waaweyn yacni ka mid ahaatay ha ku kedsoomin buuri marka sheekhu wuxuu ka deliishanayaa lubisa waxay ku dhisan tahay mas'aladu luqa ahaan xadiiska ma la deliishanayo mise lama deliishanayo laakiin culamadu waa isku khilaafaana sida saxiixi waxay tahay in axaadiista markaa luqada loo deliishanayo haddaba xadiiskani wuxuu sheegay fadhiga shayga lagu fadhiistaa inay tahay xidhasho la xidhay oo lufsi baa lagu itlaaqay mar hadday sidaas tahay xariirtii raggu inay ku fadhiistaan uma banaano maadaama loo diiday inay xidhaan inay ku fadhiistaanna uma banaana waayo fadhiga ay ku fadhiistaan waa nooc lufsi ah sida xadiiskanba sheegayo saas aawadeed qowlka odhanaya yacni xidhashadaa loo diidaye dee inay ku fadhiistaan looma diidin marka raggu way iskaga fadhiisan karaan xariirtoo maryaha xariirtaa way iskaga jaalisi karaan oo waa ku fadhiisan karaan waa qawl daciifa wey waa qawl daciifa wey marka almuhim asal waxay ahayd arlada in lagu sujuudo laakiin wax kastoo arlada kor saaran ama la duldhigo waa lagu sujuudi karaa wax dhibaatina kuma sugnaa wax dhibaatiina kuma sugnaa hadday salli tahay hadday marka waxa weeye maro tahay hadday sijaayo tahay hadday roog tahay yacni shay kasta oo arlada kor saarana waa lagu sujuudi karaa oo daahir ah yacni mubaaxna ah wax mamnuuca ma aha sheikhuna adiladaas ayuu soo deliishaday wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk